qofku uu ku gala labadooda ama mid kamida ma ahane wainamaa yalzamaani waxay ku waajibaan kulla muslimin qof kasta oo muslima ah, baaliqin qaangaara ah, caaqilin wax garanayo oo caqligiisu joogo on waallayn xurin oo xor oon addoon laleeyahay ahayn mustaiicin oo awooda mualifku raxima llahu tacaala dhowrkan masale intaan aqrinaya mas'alada koowaad wuxuu ku tilmaamay xukumka xajka iyo cumradu inuu waajib yahay amaa xajku inuu waajib yahay bishuruuihi waa masale aan khilaaf ka jirin bayn ahlilcilmi nusuustuna ku caddahay arkaanulislaamna lagu tiriye naska qur-aankuna sheegayo walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila layli taasi waa wujuubka xajka wujuubka cumradu mawaajiba oo masale culimmadu isku qabteen weliba gaar fuqahada shaaficiyadu ay isku khilaafeen imaamu shaaficina qowlkiisa jadiidka ah baa wuxuu yahay inay waajib tahay qadiimkiina inay sunna mustaxaba tahay wey walidaalika in cumradu farad weeye la yidhaahdo waa labadii qowle imaamu shaafici koodii raajixa ee jadiidka ahaa sida caado nawowi ay tahay markuu kala rajaxayo laba qowloo imaamu shaafici leeyahay wuxuu isticmaalaa aladharu waa markuu aqwaalu shaafici kala rajaxayo wujuhda asxaabta markuu kala tarjiixinayana alasaxu iyo wasaxiix buu isticmaalaa sida muqadimada minhaajka uu ku sheegay walidaalika ereygan minhaajka wuxuu ku leeyahay alxaju fardun wakada alcumratu fi ladhari sida aqwaasha imaamu shaafici raajix ee jadiidka ah cumrada lafteedu waajib weeye waxay u daliishadeen laba daliil bay cuskadeen waana madhab shaaficiyada ku gaara ma ahane culimo kaloo xanaabiladii ay ka mid yihiin baa la qaba waxay leeyihin marka koobaad ilahay wuxuu yidhi waatimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaahay dartii u dhamaystira maadaama xajku uu waajib yahay cumradana lagu lamaaneeyo o lagu cadfay qaacidadii lugada waxay ahayd gaar ahaan nuxaada markay baabu baabulcafi ka hadlayaan xuruufulcaqafka markay qaydiyaan waxay yidhaahdaan qaar waxaa jira yufiidu ishtiraaka alxukmi walmacnaa icraab iyo macnaba bayna almacuufi walmacuufi calayhi wowdana kamida wa atimu alxaja walcumrata cadafku haddaba wuxuu keenayaa inay xukun iyo icraabba wadaagaan xukunki iyo macnahay wadaagayaanna waa labadaba waajib inay noqdaan saasay yihaahdeen inkastoo aayaddu in la dhamaystiray ka hadlaysaa wax la bilaabay ee eh, hala bilaaba kama hadlayso waxaa kaloo yidhahdeen imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay daliilka ugu xooga badan ee aan u hayo in cumradu ay waajib tahay fi lqowl jadiidi wuxuu ku leeyahay in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey rasuulka ilaahay aabbahay qof waayeelu ahaa oo weyn gaadiidna ma fuuli karo xaj iyo cumre iyo inuu gaadiid fuula midna ma awoodo markaasuu wuxuu yihi xuja can abiika wactamir aabbaha ka xaji kana cumrayso xadiidkaasina waa daliishadeen oo waxay u daliishanayaan culamadu raxmat ullaahi alayhim mar hadduu nabigu labadaba amray amarkana asalka wujuub yahay cumrada inay waajib tahay baan halkaa ka garanay bay leeyihiin walaa yajibaani ma waajibaan fi lcumri nolosha ilaa maratan waaxida hal mar keliya maahane waajibaadka sharciga ee waktiga iyo zamanka leh dhowr qaybood weeye wax cumriga hal mar waajiba sida xajka iyo cumrada wax sanadkiiba mar waajiba sida zakada iyo soomka iyo lamidka ah iyo wax maalintii mar ka badan waajibo sida salaadii ah masaladana xajku iyo cumradu hal mar bay waajibayaan masale na sariixala weyo nabiga ka sugan sala allahu alayh alih wasalam nusuusta waxaa kaga sugan markii uu amray nabigu aqrac ibni iyo rag lamida in la xajiyo baa su-aal bay weydiiyeen xajkan aadna faraysahay ma sanadkan keliya mise waktiyo badan baa layska doonayaa markaasu wuxuu yihi law qultu nacam lawajabat haddaan indhihi lahaa sanad kasta waa waajibi lahaa walama staطactum mana aydan awoodeen oo sanad kasta hala xajiye waajib haddii sida soomkii laga dhigo awood umaydaan hesheen kadib wuxuu yihi intaan anugu wax idiin sheegayo qodqodka iyo su-aalaha badan iga daaye su-aasha badane dhib bay keentaayo in la isku adkeeyoay keentaayo soomada reer bani israa'iil markay idbaxuu baqaratan la yihi bay warbadni iyo su-aal bilaabeen markay adkeeyaan waa lagu sii adkeeyaa nabiguna waa ka digay sida xadiid muslim warinayo wuxuu hi ummaddan waxaa ugu jariime iyo dembi laga gala ummaddan waxaa ugu badan qofkii qodqodee weydiiye waxaan xaraam ahayn oo su-aashiisa darteed loo xaaraamtinimay markaasuu nabg ala slam wuxuu yihi daruunii maa taraktukum fainamaa halaka man kaana qablakum bikasrati su-aalihim wakhtilaafihim calaa ambiyaaihim ambiyadooda ay khilaafeen iyo su-aal badni baa halaagtay oo baabilsuma idinka horreeyey kadib buu wuxuu yihi xajku hal sana in laiska rabo u sheegay masaladan cala alcumuum waa itifaaq ilaa an yundara in la nadro maahane qofku camal hadduu nadro sunno ahana waajib buu noqdaa hadduu zaman mucayana nadrana waa qof isagu isku waajibiyey waajib si toosa xagga rabbi looga farad yeelay maaha intaa xukunkoodii markuu sheegay ayuu wuxuu ku xijisiiyey yay ku waajibayaa xajka iyo cumrada yay waajib ku yihiin wa inamaa yalzamaan waxaa keliya ay ku waajibaan kulla muslimin qof kasta oo muslima maanaa wujuuba muaalabatin oo laga doonayo qofku waa inuu muslim yahay gaalka marar badan baan soo marnaye inuu xajiya laga qalbi maayo waayo ka asixi maayo ilaa uu qofku islaamana dee xajba la weydiin maayo hadduu soo islaamana xaj baa kaa tegay ee qada iyo la dhihi maayo baaliqin oo qaangaara ilmaha sabigaana marar badan soo marnay in nabigu yihi irfaca alqalamu can talaatatin saddex waajib ma saara waxaa kamid ah ilmaha sabiga ilaa uu qaangaaro caaqilin qof caqliloo garanaya qof waalan de waajibba ma saara waxna kama asaxo wa can ilmajnuuni xataa yacqila ama yafiiqa ilaa uu ka miyibsado wey xurin oo xor ah addoonka haddii laleeyahay de xajku istitaaciya maal buu u baahan yahay ee maal ma awoodo de addoon wax ma yeesho nin laleeyahay isagu waxaa ma yeesho marka labaad manfacadiisi iyo waktigiisu milkun lisayidihi weeye qof baa iska leh qofkaasoon idninna kuma tasarufi karo saas darteed haddii hagu waajibiyo la yidhaahdo qofkiina uu idni waayo xoolana uusan haysanin takliifu bimaa laa yutaaqu waxaan la awoodin oo qofkii dusha laga saaray noqon mustaiicin oo awooda awooddaasi uu sharxi doonaayo laba labadaba way u noqon saddex way u noqon isaga daatadiisi iyo caafimaadkiisi iyo awoodda jirkiisa way u noqon nafaqadii iyo zaadkii iyo sahaydiina way u noqon waxaa kaloo u noqon nabadgeliyada iyo meeshii la mari lahaa iyadana in la hayo dib ka sharxi doonaa istiaacada intaa xajku kuma waajibo gaal kuma waajibo sabina kuma waajibo majnuunna kuma waajibo addoonna kuma waajibo qof aan awoodinna kuma waajibo laakiin iyagii waa laba qaybood qayb hadday xajka tagaan si ugu tagaan oo camalkii la yimaadaan u ka asixi iyo qayb aanu ka asaxaynin waxaa saddex ku noqon kara qayb la kala qaadi oo iyaga laftooda intii lasii qaybiyo kuwu ka asixiyo kuwuusa bishartin kaga asaxa laga dhigi fa yasixu waxaa asaxaya xaju lcabdi addoonka xajkiisa wa gayru lmustaiici qofkii aan awoodin haddii uu xajkii tagana uu asixi addoonkii haddii uu xajiyo ama ha dhuunto oo alcabd laadiq intuu noqda ha dambaabo dhinaca ka dambaabo saxa waa casaa wey dembina wuu dembaabi xajkiina u ka asixi sida dhihiishaan kusoo marnay asalaa fi daari maqsuur guri aad boob iyo dhac ku haysata hadaad salaada ku tukato waadna dambaabtay salaadii faradkeedina waa kaa dhacay saxat wa casaa baabkaasay shaaficiyadu geliyaan ama hadal loo idno oo oran iska ada ah la yidhaahdo ama isagoo sayidkiisii soo xajiyey hantuu soo raaco inuu khaadim iyo gacan yaro u noqdo ha u raaco markii xajka la gaaray isna iska xirto haddii uu xajkii tago acmaashii iyo shuruudii xajkana sideedii ula yimaado xajkiisu wuu asaxayaa ama ha loo idna loo idnin waayru mustaiicina xajkiisu waa asaxaya haddii isagu uu tago oo haddii uu meeshii tago intuu iskalifo oo iscusleeyo wuxuu sameeye oo meeshii suufi iyo xaji isku guntasay soomaalidu yihaahdaan haddii uu meeshii tago xajka waa ka asaxaya isagana oo acmaashii la yimaado walaa yasixu asixi maaya min alkaafiri gaal gaal hadduu yihahda waan xajinayaa isagoo gaalkiisiia xaj ka asixi maayo ilahina wuxuu yihi waman yabtagi gayra islaami diina falan yuqbala mink qofkii diinan islaam ahayn haysta ilahay waxba ka aqbali maayo waxaa labaad oo ilaahay qur-aankiisa nagu baray inaan gaal looba ogolaanin masaajidka inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada sanadkii sagaalada hijrada kadib gaal waa loo diidayba makanuu gaalo gaalna cibaada kama asaxdo sabigii baa soo haray sabigii labaynu u qaybin sabi mumayiz oo wax kala garanaya iyo mid aan mumayiz ahayn aan waxba galagaagaranaynin wa ayru lmumayizi ilmaha samigeen wax kala garaneen wax kala soocin kama asaxayo istiqlaalan keli ahaan keligii haji haddii la yidhaahdo ama cumraysta haddii la yidhaahdo muxuuba cumraystaa ilmo sami oon mumayiz ahayn kaa ka asixi mayso samiga mumayizkaa laftiisa hadday baahi iyo xaajadii istiaacada loo baahdo keligii iskama xajin karo fain axrama sabiyu hadduu sadigii xirto xaj almumayizu wax kala garanayay ilmihii ha yaraado laakiin waa sooma salaada waa tukadaa wixii la sameynaya waa ordayaayo waa samayn karaa kuwa yar yaroon qaan gaarin oo adigaa weyn iyo raggaa waaweyn markii carafiya musdelifo loo lugeeyo oradku u dhaafi baa jira gaaraan ilmahena baadiya xoolaha raac hadii la keeno inagoo dhan ma saacad gudaheed baynu ku waa ilmaha dabwinihiiba subxii ilaa fiidkii xoola raaco wareega wey ilmuhu inuu aaqadii leeyahay waa dhici karta hadduu sabi yahay fain axrama sabiyu lmumayizu hadduu xarmado biidni lwaliyi weligiisina u idno yan ilmaha sabigaa intuusan qaad gaarin tasarufka naftiisa iyo maalkiisa xor uma aha cidda weligiisa ah loo xilsaaray inay eegto wixii dantiisaa marka labaadi markii safartaa waxa uu gelaya kharash iyo maal buu baahan maalkiina bigayri idni lwaliyi kuma tasarufi karo ma qaadan karo xataa sahay ma qaadan karo hadduu bigayri idni lwaliyi u xirtaay waxba kama jira xajkiisa laakiin weligii baa u idnay ko aw axrama alwaliyu ama weligii baaba xirtay can ilmajnuuni isagoo majnuunkii wakiilkaa ah aw iطifl ilmihii yaraa aladii laa yumayizu aan wax kala garanayn jaaz bay banaanta ilmaha sadiga ahaa ee mumayiska ahaana idniga inanka weligiisu u baahan yahay ilmaha aan mumayiska ahaynna waa la xajisiin karaa laakiin waa laga xiran ixraamkii iyo waxyaabaha uusan ilmuhu awoodin baa wakiil laga noqon haddaba acmaashu waa laba waxaan sadi samaynba karin waa laga naaib noqon sida niyadii iyo ragcataynkii awaafkee loo tukanaya iyo dee isagii ayru mumayis maba niyoon karaa niyana kama asaxo wixii meel la maro ahna waa la marsiin wixii ficil uusan samayn karinna waa loo samayn majnuunkana waa sidoo kaleeto labadooda markaad ixraamka ka naaib noqonayso maaha macnaheedu iyaga inaad acmaashii oo dhan wakiil ka tahay ee adiguna kaagana waad xihan koodana waa u xidhi wayukalifuhu waliyu weligaa ku kalifaya oo ku qasbaya ilmihii yaraa maa yaqdiru calayhi wuxuu awoodo ilmaha yar wuxuu awoodo weligaa ku kalifaya oo ku qasbaya oo same odhanaya fayuasilhu waa u qabaynayaa wayujariduhu waa ka dhartinayaayoo waa ka bixinayaa can ilmakiii dharka sida xubnaha u samaynsan ee muxaramaat ixraam ama muxadaraat ixraam aan ugu tegi doono wayulbisuhu wuxuu uxirayaa iyaaba raami dharki iraamka wayujanibuhu wuxuu ka ilaalinayaa almaxduura wixii la xaaraantinimeeyey intaa muxrimka leeyahay kaiibi wanaxwi wixii carabta babaraakunka ahaa iyo wixii lamidka ahaa wayuxdiruhu wuxuu xaadirin oo geynayaa almashaahida goobaha la tegayo minana waadgeyn carafana waadgeyn musdelifana waadgeyn meeshii jamaraadkana waad keeni awaafkiina waad geyn wayafcalu canhu wuxuu ka samayn maa laa yumkinu minhu waxaan suuragal isaga ka ahayn kalixraami in la xirto waragcatay awaafi wey iyo waramyi in la tuuro intaasoo dhan waxaa tusaalaynayaa nabigeena sala allahu alayh alih wasalam sadi mumayiz oo biidnin ku xiraamtay fii xajati lwadaac bay dhacday oo dadkii la xajiyey waxaa kamid ahaa cabdillaahi bni cabaas radi allahu canhuma ardaahuma cabdillahi bni cabaasna xataa nabigu markuu dhimanayey qaangaar ma ahayn oo saddex iyo toban iyo waxbuu jiray wuxuuna yihi nabigu xajat lwadaac markii mina la musdelifo la baryey habeenkii dadkii dacafada ee taagta daraayo haweenkii iyo ahaa ee habeennimo lasoo hormariyey buu isoo raaciyey kuwaasaan soo raacay u carruurtii haweenkii hore loo soo diray buu kamid ahaa fi صaحi bkaari mslim وayrihima bay riwaayaadkiisu ku yaalaan amaa ilmaha sabiga een mumayiska ahaynna nabiga alayh الsalaatu wasalaam xajka isagoo taagan baa hooyo xajinaysay baa ilmo yaroy muujinaysa waxay tii rasuulka ilaahay de kor u qaaday alihada xajun kan xaj ma ka asaxaya xajki waa ka waa mata ilmaha yare xaj ma u jiraa kaas wuxuu yhi nacam walaki ajru u kacaas u carafo marka la taagan yahay adaa haya musdelifana dushuu kaa saaran yahay minana waa ku dul saaran yahay dariiqii la marayena garabka iyo tuntaad ku wadaa awaafki iyo jamaraadkiina adaa wada walaka ajrun xajkaagiina adaa leh isagana xajkaad xajisiinaysa ajir kalaad ku leedahay nacam walaka ajrun walaki ajrun ajir baad leedahay bui imaam muslim baana warinaya raximah llahu tacaala amaa masalada ramyiga iyo in laga ganaayo haddii sanadkiisu dacfi ku jiraa jira oo laleeyahay nabiga waxaa laga wariyey sal allahu alayh alih wasalam inuu jaabir yihi nabigaanu la xajinay iyagoo haweenkii iyo caruurtii nala socdaan intaa way asaxday markaasu wuxuu ku daray fakunaa nulabi can nisaai wa narmi can sibyaani haweenkana waan ka talbiyeysan jirnay dee codka kor inay u qaadaan lama ogolayno annagaa booskoodii gelaynay ilmaha yarkaana wax ma tuuran kale gaar ahaan meesha saxmadee annagaa ka tuulan jirnay xadiidku waa daciif laakiin ibnulmundir raxima allahu tacaala baa wuxuu soo guurinayaa masalada ijmaac inay tahay oo wuxuu leeya cid kastoo ahlulcilmi oon cilmi ka xafidnay waxay yidhaahdeen buri ilmaha sabiga aan tuuran karin cidda weliga waa ka tuuranaya sidaasayna culimada muslimiintu ku tageen ijmaacaasi hadduu asaxo aqnaa can baxnilbaxi can daliilin khaasin daliil khaasin aan daydan ijmac inagaga fulan waayo ummadu bailkuma ijmacdo ayib mustaiicintii sharxeedu usoo noqday wlmustaiicu qofka xaj awooda itnaani laba nooc wey laba qaybood wey mustaiicu binafsihi qof isagu awooda wa mustaiicu bigayrihi qof qof kale inuu adeegsada awooda isagu ma awoodo laakiin qof kale u dirsan karaa labadii mid mid u sharxeeya marka haddii aad mustaiic bigayrihi maxaa looga jeedaa tiraahdo maxay dhaheen minhaaj lama hororto isagaa soo wada sharxi doona ama alawalu kan hore mustaiicu binafsihi fa an yakuna saxiixan qof caafimaad qaba inuu yahay wiyo waa qof caafimaadsan oo qaba caafimaad uu ku xajin karo ko waajidan heli kara lizaadi sahay iyo walmaai biyo bihamani milihi iyada qiimahay joogaan qiimo lamidana ku heli kara fi lmawaadici meelihii ka heli kara alatii jarat ilcaadatu kuwaasoo caadadu ay ku dareersato lagu yaqaano bikownihi biyihii inuu yahay fiihaa meelahaas meelaha biyaha laga helo ee ceelasha iyo dhaxsinta biyaha laga qaataa xataa beec hadday tahay qiimo suuqa inuu ku helo lagu dallacaynin waraaxilatin gaadiid inuu helo tasluxu usuubata limiliisoo kale uu raaci karo in kaana waa hadii uu yahay min makata maka calaa masaafati اqasri meel salaad lagu gaabiyo hadduu maka u jiro wain aaaqa lmashi haba awooda hadduu doono nin socon karaa haba noqde wakadaa duunaha hadii uu masaafatu lqasri ka sokeeyana waa lamid in lam yuiq maduunan socon karin oo socd awoodin wamaxmilan koorihii geela lagu fuulayay inshaqa calayhi hadduu dhibayo rukuubu maxmalin waxaan leeyahay inuu maxmal helo sida korihii labada dhinac lahaa inshaqa calayhi hadday dhibaysa rukuubu qatabi qatabka fulitaankiisa iyo wa qof la wadaago yucaadiluhu dhinac uga celiyay inuu helo way masaladan wuxuu ka hadlayaa masalaan aad inoo khusaynin wey waxaan aada inoogu khusaynin gaadiidkii la qaadan jiray iyo geedii la fuuli jiray iyo geeda marka la fuurayo waxa la saaran jiray buu ka hadlayaa waxaa jiri jiray maxmal iyo qatab qatabku waa geedo awrka kuruska korkiisa la saaro qofkuna uu fuulo way hal qof baa fuula qatabkaa wey maxmalkuna waa mid labada dhinac laga rido oo u baahan laba qof oo isu celisa hal qof hadduu dhinac fuulo dhinacii kale waa soo gadoomaya labada qof ee isu dheeli in la helo weeye saas darteed buu wuxuu ku leeyahay maxmalku haddii aad ku fuulayso shariikan yucaadilhu waa in la helaa qof la wadaago u celceliya haddii kale dee hal bay dhinac kaala wada wareegi inagoo hadda geela lama raaco fardana <laughs> lama raaco maxmal iyo qatabna ma jiraane waa un gaadiid aada raaci karta inaad hesho wey gaadiid aad raaci karta inaad hesho ammaanadiisa iyo ariiqa uu maraya wey haddiiba gaadiidkani gaadiid qaab baran uu yahay kugu waajiib laakiin gaadiid la raaci kara hadduu yahay oo meesha lagu tegi karo waa kugu waajibayaan marka gaadiidkii xilligaa jiray inaga aad inoo khuseyn maayo marka koowaad wuxuu yihi qofku waa inuu saxiixan caafimaad qabo de qofku hadduu xanuunsan yahay xanuun la xajiyi karin mustaiicun binafsihi isagu qof inuu xajiya awooda ma ahane qaybta kale mustaiicun bigayrihi uu ku darmanayaa haddii shuruudeeda laga hel aan u tegi doono in iyo sahayl la haysto waa sidaa asalka qofku inuu zaag uu ku sabra heli karo baa laga doonayaa saas darteed xajka tuugsi laguma xajiyo fuqahada maalikiyada baa qayb soo reebay waxay yidhaahdeen ninka asalkiisaba magaalada tuugsiga ku nool sidiisaba xirfadu ay tuugsi u tahay hadduu xajka intuu sii socdo meel uu kasii tuugsaday helayo wajaba caleyhi xaju maxaa yeelay xirfadiisii uu ku noolaa jidkaba uu ka samaysan karaa u ka shaqaysan karaa bay yidhahdeen sida ninka kale muxtarifkaaba hadduu jidka xirfadiisii shaqo kasii helayo inuu sii shaqagalo oo sii zahazaad kasii raadsado looga doonayo kana waa muxtarifun fi tasawuri tuugsigu wuxuu ku yahay nin khabiiru abwaan ku awey magaaladuu joogayba hadduu ka tuugsado oo kuwu yaqiinay uuba ka dhex tuugsanaya la joogay kuwa qariiboo uu gudbay oon aqoonin iyo ka xisho qofku asal wuxuu ka xishoodaa dadka yaqaana ee isla joogiyo kuwa hadduu ku indhaadaygo kuwa dariiq joogo oosan weligiiba arag dibna u arkaynin oo sii maray oo maray dhib mala ha yidhahdeen fuqahada maalikyada qaar kamida wey marka waxay ku daraan nawaadirta iyo qaraaibta fuqahada ee mararka qaarkood ku daraan ayib biyaha waa in la heli karaa de qof safray biyuhu waxyaabaa nolosha lafdhabarteedaa wey laakiin biyuhu haddaad deeq ku heshana wanaag haddii kalena zaadka iyo sahaydaada waxaa a inaad biyaha cabaysa gadan karta wa ku karsanaysa cuntada inaad gadan karta wy haddaan arko salaadihii iska tayamum duu intaa kaaga yaraado laakiin waxaad cunto waxaad ku karsato ubaahan tahay waxaad cabtana waad ubaahan tahay biyaha hadday beec yihiin wuxuu hajka kugu waajibayaa haddaad biyihiina heli karto waxaad ku gadatana zaadkii aad heli karto laakiin bishari in meelaha biyaha laga gadanayaaye sicir suuq ay joogaan sicir suuq inay joogaan haddii sicir suuqii lagugu dallaco lam yajib calayka alxaj xaj kugu waajibi maayo waa nasul mas'aladii baabulwudu ahayd haddii aad biyo weyda laakiin biyo la gadaya deeq haddaad weydood bee xesho beecii sicir suuq haddii lagaaga gadaya ay joogaanna waa waajib inaad gadato haddii kale iska gebagabaysa ay soo yihaahdeen baabulwudu aan kusoo marnay nafsulmas'ala wey waxay leeyihiin qofkan maalkiisa inna waa intii asalkee waajibka ahayd inna waa in munaasabad loogu darayo oon asalkii waajibka ahayd maalkiisaasi waa macsuum maxfuuda wax looga bixiya malahoo loogu waajibiyey inuu bixiyo intaa haddii laga helaa qofka gaadiid uu meeshii ku tagana uu heli karo xajkii waajib buu ku noqonayaa intaa weeye inta kasoo haraysa waktigan hadda aan joogno iyo gaadiidkaa la tilmaamay laga sheekeeyeyba wayushtarad daalika kullu wayushtaradu daalika intaasoo dhan zaadkii in la helo iyo in la caafimaad caafimaadka de lama damaano qaadi kareen laakiin xanuun aad dareemayso uusan jirin inaad biyihii helayso waxaa shardiga kulluhu dhammaantii daahiban qofkii isagoo sii socda waraajican markuu soo noqonayo waa inuu kharashkii iyo sahaydiisii socod iyo soo socodba uu ku iman lahaa u haysto wa an yakuna dalika zaadka waa inuu ka badan yahay waa inuu yahay faadilan mid ka badan can nafaqati ciyaalihi ilmaha nafaqadooda wa kiswatihim aradbaxooda dihaaban wa iyaaban intaad sii socoto iyo soo noqodkaaga inta aad maqan tahay waxaanaad zaad u qaadanaysaay waa inuu ka baxsan yahay baahidii biil iyo cuntiya aradbax ciyaalku ay u baahnaayeen iyo reeru wa can maskanin gurina waa inuu ka banaan yahay yunaasibuhu ku haboon reerkan ay degi karaan guri reerkan tira ahaan iyo goom ahaanba qaado ay degi karaan isna waa inuu ka banaan yahay oo inaad gurigii la degaya baan xaraashiye gidaarada iska sii seexda tiraahda ma aha wa khaadimin qof shaqaalo aho yaliiqu bihi u cunama isaga ku haboon limansabin darajo uu leeyahay qofku hadday tahay aw cajzin taag daro uu yahay limansabinna khaadimka waa loogu kala bataa oo qofku waxay fuqahadu sidaa uleeyihiin qofku mansab iyo mas-uuliyad markuu joogo mashaaqish iyo hawlaha ku furan baa ka badan qofka tiisa u tabarhaya ninka qaadi marka laga dhigo ilmaa meel la geenayaa wakti uma hayo dukaan baa loo soo adeegayaana wakti uma hayo dee waktigiisii oo dhan dantaa guud buu gelinayaayo meeshaasu fadhiisan labadan uu dacwada ka qaadi meeshaa wax lagu sheegay buu raadin wixii dacwada uu qaaday buu dib u akriyay oo xukunkeeda raadin manaa waktigiisa mashquulkaa ninkaan shaqo haynin isagaa ilmihiisa geysan isagaa dukaankiisa usoo adeegan ninkii mas-uuliyad ciidan loo dhiibay iyo boolis oo amniga ilaali la yidhi de sidii ninkaan hawl haynin danihiisa uma qabsan karo dadkuna mas-uuliyaadka ay rabaan inay qof qaadin iyo shaqaalaha u dirsadaan lafteedu way kala badan tahay nin hawlo badan oo adag buu ku baahan yahay qof inuu diro nin hawl yar buu qof uga baahan yahay cajzigana waa sidoo kaleo qofna oo qof curyaana qofka uu u baahan yahay waxaa laga yaabaa qof xirfad leh oo aqoon u leh shaqadan inuu yahay baa dhici karta qofka curyaanka wuxuu u baahan yahay qof xoog badanoo haddii gaadiid la saaraya saara haddii la dejinayo dejiya iyo qof iska xoog badan oo isagu isku filan naftiisa ee waxuu qof usoo qaadqaadiya meheble ka socday keliya ka rabaayo isku baahi maaha saa darteed qofka mansab iyo mas uuliyaduu hayo iyo duruuftiisa caafimaad iyo sida ay tahay way u kala bedelaanayaan marar badan khaadimka u baahan yahay nooca u ma mid xirfad iyo aqoon lehba ma hal mid buu u baahan yahay mise ka badan makaadib shaqo yar looga baahan yaha mise shaqooyin badan baa kusoo fakan ilaa ayri dalik wa daynin waa inuu ka badan yahay daynta lagagu leeyahay walow muajalan dayn waktigeedii dambeeyoon la gaarinba ha noqotee haddii dayn lagugu leeyahayna xajkuna waa xaq ilaahay dayntuna waa xaq aadame xaqa ilaahayna af musaamaxa kubaa asal ah xaqa aadamahana isqabqabsi iyo xagxagasho iyo adadayg faraq iska lalmin baa asal ah saas darteed xaqa aadamaha guditaankiisa baa ka horeeya xaj iyo cumro inaad aadad ku cararto waxaa kaloo la rabaa waan yajida waa inuu helo ariiqan aaminan waddo aamina waa inuu helo ya'manu fiiha uu u aamin ku badbaadayo calaa nafsihi naftiisa wa maalihi xoolihiisa min sabucin dugaag iyo waraago waa inuu ka badbaadayo wa caduwin cadow waa inuu ka badbaadayo walow kaafiran gaalba ha noqdee aw rasadiyan mid jidgala aba ha noqde rasadiga waxaa la yidhahdaa dadka jidadkaa gale hadba bidhaamiya jidka wax soo socdaya wax maraya oo jidgooyada sameeya kuwaasaa rasadi la yihahda qutaacu uruqa un qaybo kamida weeye ama qof ha noqdaan ama haka bataane gaal hataa hadduu yahay hal masalay fuqahadu ka hadleen haddii uu gaalku wadada taagan yahay annagana dad ahlu jihaada ana xajkii ma iska xajinaynaa haddayna qabsatana ma jihaadaynaa mise jihaad haddaan u qasdayna waa gaal laakiin xaj waajibnaguma aha qawlaani liahli اcilmi almashhuuru fi madhabi madhabka sida raajixa ninkii jihaad u qasdaya waa sidiisa laakiin meel cadow iyo dagaal jiro xaj kugu waajibi maayo hadduu jihaad kugu waajibana waad aadi haddaad ku tatawucaysana waad aadi bishuruuihi wa dawaabitihi waad ku aadi rasadiga ama kaafirkaasoo yuriidu maalan doonaya ama rasadigoo yuriidu maalan xoola doona waa in qan lahaba yaraadaan xoola nin u fadhiya jidkoo jidgooyaha hadduu jiro ama naftaada ama maalkaaga ama cirdigaaga aadan u badbaadaynin amnu ariiq ma haysid saas darteed xaj kugu waajibi maayo waxaa lamidaba yidhaahdaan mas'alada soo socota qayb kamida wain lam yajid hadduunan helin ariiqan jid uu ku xajiyo ilaa fi baxri badda inuu qaado maahane inuu badda qaado maahane hadduusan xajiiba karin jid kaleba ma hayo wax gaadiida ma hayo laazimahu xajki waa ku waajibaya in halabat hadday badan tahay assalaamatu in lagu badbaada jidkaa hadday haalibka tahay in badda la mara laguna badbaado waa kugu waajibaya wailaa fala haddii kale sameya halka waxaad ka garatay gaadiidka wasiirada la raacayo waaba gaadi ama diyaarad ama dooniya maraakiiba iyo jidka la marayo amnigeeda waxaa looga jeedaa aalibku inay salaamo tahay haddee badii aynan aalibku salaamo ahayn ama muطlaqanba ama zamankaa xasku kusoo aaday waa badxidhankii kusoo aaday doomihii yaryaraha la raacayay badxidhankii waxaa la yihi xilligan ma badna in laga baxo duufaanaa dhacaya badda lam yajib ilxaju kugu waajibi maaya dariiqkan haddaan weydo diyaaradaha la raacaya diyaarada laakiin shirkadale waa la yaqaanaayo waa diyaarad shil iyo dhicitaan badan wey oo dayactir iyo daryeel badan aan haysanin lam yajib ilxaju laakiin asta aalibku hadday salaamo sida diyaaradaha intoo badan hadda la raaco wajaba alxaj waxaa dhici karta labadii diyaaradoodba inay joogaan laakiin midda amniga aalib u yahay salaamadu aadan kharashkeeda ka bixi karin si aad kharashkeeda ka bixi kartayna ay tahay mid maalin walba iska dhici karto qubteed iyo dhicitaankoodu badan yahay lam yajib ilxaj ugu waajibi maayo waayo taasna ma awoodin tanna amnu ariiq ma haysi walmar'atu haweentu fii kulli daalika intaasoo dhan ka rajuli ninkay la mid tahay shuruudaas rag iyo dumarba way u siman yihiin lianna ilaahay markuu lahaa walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila rag iyo dumar ma kala qaadin watziid waxay la dheertahay bian yakuuna macahaa inuu la socdo man ta'manu macahu qof la socodkiisa ay ku aamini karto calaa nafsihaa nafteeda waa inay la socoto cid iyo dad iyo qof ay nafteeda ammaan heli karto ammaankeediiy ilaalinaya oo min zawjin ninkeedii u ah aw maxramin ama maxaarimtii xigtadeedaee rag ah rag waa dhalasho la la xihiira oy dhalasho wadaagaan guurkana uusan xalaal isu ahayn baa maxram la yihahdaa maxramka labada qofee isu ah laba arrimood baad ka fiirin labada qof waxaa isu keenay waa nasab iyo dhalasho ee zawaaj iyo musaaharo baabkeedna maaha baabulmilki iyo cabdi iyo addoon la isleeyahayna ma aha markii maxramka laga hadlayo arrinta labaadi waa inay yihiin laba qof oo maxram qaraabtinimadoodu ay keenayso inayna guurkoodu isu bannaanayn way isdhaleen waa walaalo waa isu adeeriya abti ama eediya habaryar halkaa ha dhaafin ina adeer yihiin abti haddaad gaarto maxram maaha waa la isguursan karaa curfiga soomaalida mooyeen maxram maaha nin ajnabi wey innagu laakiin markaan rabnana waan isguursanaa markaa rabnana walaalana wuxuu ku le waa walaashay haddana hadda waa guursanaya de walaasha hadday tahay walaasha lama guursadee se wuxuu jiraa sharciga agtiisa waxaad tahay raxim min dawi larxaam dadka raximka qaraabada silada iyo xiriirinta iyo xuquuqda le baad kamid tahay laakiin maxram ma tihi halka waxaa ka ogaatay raximku waa laba qaybood raximun maxramun qof raxima ah un guurkiisu banaanayn oo kan hadda laga hadlaya iyo raximun ayru maxramin qof raxim iyo qaraaba oo xigtaa laakiin aan maxram ahayn oo isu banaaye oo ina adeer ina abti iyo markii la gaara aw niswatin ama haween koox oo iqaatin iqaada haween badan oo dad aaminaho dad khiyaarah hadday raacdana way xajin kartaa oo maxramka way ka kaafi wain lam yakun yaanu ahaanba maca axadin minhuna middoodna maxram yuusan laba soconin taasi waa cala alaصaxi sida raajixa min aqwaali aimati اmadhabi ilaa qaarkood baa shardinaya in qaarkood maxram la socdo mas'alada haweenta hadduu maxram la socdo ama zawjkeedii la socdo inay xajkii kaga filan tahay arrintaas khilaaf kama taagna waxaa labaadan khilaaf ka taagnayn inta aan ogahay haddii xajka iyo cumradu ay sunno yihiin hadday sunno yihiin oo aanay farad ahayn oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo tahay maxramkii ama zawjkii waa laazim waxaa laga hadlayo safarulxaji lwaajibi wey xaj waajiba safarkii shuruudu wujuubihi maxramu aw zawjun ma kamid ba mise kamid maaha isaga waa masale mashhuuriya khilaafkeedu culimmaduna horay ay isugu qabteen raxmat ullaahi calayhim jamiican madhabka shaaficiyada iyo maalikiyada iyo ikhtiyaaraadka ibnu xasmin iyo bukhaari iyo ibnu taymiye iyo hadday dad iqaada ku dhex jirta wax maxram oo kale xajka uma baahna wey madhabka xanaabilada mashhuurka ah ila mashhuur markaan leeyahay waayo can axmed maca iqaad hadday joogaan dhibaato maleb ay qabtaan oo laga warinaya laakiin sida raajixa fi madhab اxanaabila iyo madhab xanafiyana maxram iyo zawj midkood way haddii kale xaj waajibi maayo qoladan kale waxay leeyihin xajkii waa waajib ibnu taymiya isaga hal mid buu ku yardaraya wuxuu leeyahay haweenta dadkaa la xajinaysana waxaa shardi ah, haween yaraha weyn inay tahay oo wuxuu leeyahy wlqawaacidu min annisaa ilatii bay kamid tahay taasay hadda sacuudigu ku dhaqmaano fiisada xajka marka la raadsanayo haweenta hadday yar weyntahoy lixdan afartan dhaaftay miya mise konton dhaaftay dabay sheegi jireen maxram shardi maaha fiisaha way siinayaan xajka leanna madaahibtii muslimiintu way kala duwan tahay ka iyagoo ay qabaan madhabkoodaana umam iyo duwan xuquuqna leh fatwadoodii madhabkoodiina si kala yahayna iyo shardi ugama dhigi karaan oo waxaa wey madhabka idinku haddaad qabtaan de annaga sankaan naga gelinina yeeli mayno macraka siyaasiya isu bedeli xajkii baa noo diidan tihiin iyo dagaal dawladeed bu isu bedeli saas darteed mararkan oo kaleeta laguma qasbi karo masalada de khilaafka waxaa sababta u ah ibn ibn rushdin raximah llahu taala fi bidaayat mujtahid markaa sheekeynayo wuxuu leeyahay meeshan laba daliil baa iskhilaafay labada daliilna waa caam midna waa amar midna waa nahyi ama amarku walilaahi calى الnaasi xaj اbeyti man istaaaca ilayhi sabiila baa layihi dadkao dhan xaj buu ilahay ku qofkii awooda lama kala qaadin rag iyo dumar buu yihi maxram shardigiisana lama sheegin oo lama xirin walidaalika daahirka aayaddaa wuxuu keenayaa inaan maxram loo baahnayn xaj hadduu yahay qolo kalena waxay daliishadeen xadiidka abi saciid iyo abi hurayra iyo keyrkood laga wariyey qofta haweentii saddex maalmood ma safri karto ilaa wamacahaa zawju aw duu maxramin minha kana waa cumuumu safar oo dhan baa loo diiday kana xajkii waa cumuum kana safarkana waa cumuum ayad iyo xadiidka keebaan ku taksiisinaaka kale way waxaa la qabtay qolo waxay yidhahdeen xadiidka nahyigaa caama ilaa fii safar ilxaji baan nahayna qolo waxay yidhahdeen maya aayaddan caam ah waxaan leenahay ilaa haweenaan maxramaysanin maahan ama istiaacadaan ku daraynaaba isqabadkaasi waa la isla jirjirtamo meelo badan baa la isla maray waxay yihiin shaaficiyadii iyo maadaamaan joogno dalaail kale bay iyagu keensadeen dalaailka laakiin labaan ka sheegi doonaayo xadiidka cadiy ibn xaatim iyo xadiid bukhaari wariye intaanan kuwaa gaarin waxay yidhaahdeen niman yo fii cilmi usuuli markaan isugu nimaadno horta aan isla qirno laba caan baa istacaaruday oo welilaahi cala naasi iyo haweentu ma safri kartaa laba caam hadday istacaarudaan dib baa loogu noqdaa hadday caam maxfuud iyo caam maksuusa iskhilaafaan maxfuudka xoog badan bimacnaa caam caamkiisii wax laga reebay uusan jirin iyo caam cumuumkiisii waxyaaba laga reebay jiraan hadday isu yimaadaan kan horay wax looga reebay inba haddana lasii baalaguri waxay yidhahdeen man istataaca ilayhi sabiila masalaha isku hayna mooyeen wax laga reebay ma jiro laakiin haweenkii ilaa maca duu maxramin masale aan annaga iyo idinku isku raacsannahay oo laga reebay baa jira ma maxay tahay nusuusna leh maxay tahay safarulhijri wayne gabadha muslimkee gaala ka hijroodaysa muslim aadaysa itifaaqan wa nasan biduuni maxramin bay tegaysaa waxay orta caamkiini wax ma laga reebay caam maksuus iyo caam maxfuud aan haysanaa masalada labada ay dabishadaan waxay ahayd nabiga alayh sla slam adiy ibn xasin itai baa u yimid wuxuu ka sheegtay ariiqa nixumadiisi iyo cabsi wuxuu yihi cadi bn xatimow magaalada xiira la yihahda ma aragta waa meel kuufa arkeed ah oo ciraaq markaasuu yihi ma arag laakiin waan maqlay wuxuu yihi haddaad noolaato waad arki doontaa waxaadna arki doontaa iyadoo haweenta gaadiidka saaran ee safarta ah xiiro intay ka soo baxdo oo ilaa maka iyo ama sancaar waasa qaarkood ay tagto aynan cid ay ka baqayso oo wehelay uga baahan tahay ayna jirin ilaa ariga dhuruuxan kaa cunaa mooyeen cid ay ka baqayso ayna lahayn baa dhici doonta nabigu waa dhici doontaa buu yihi laakiin qolada waxay yidhaahdeen kale ee diidan way dhici doontaa buu yihi wax dhici doonun buu ka warramaye way banaan tahay ma banaana midna ma dhihin kuwana waxay dhahdeen nabigu alay salaam fii maqaam ammaan iyo fadligaa in la gaari doono buu u sheegay qariinada ka muuqata fatadul inay xaalatu madxin tahay xaalatu madxinna jawaaz bay gashaaye taxriif ma gasho halkaana waa la jiijiitay iyadana meelaa la siyaaday akhiiran shaaficiyadii waxay dhaheen annaga ijmaac inay masaladan banaan tahay waan haysanaa ijmaacun laa yunkaru waan haysanaa oo ijmaacaasna muxuu yahay waxay dhaheen ummahaat lmu'miniin imaam lbukaari siduu fi saxiixii ku wariyey ku bilaabay baabu xaji nisaai aarkana ku bilaabay wuxuu leeyahay cumar radi allahu canhu fii aakhiri khilaafatihi baa ummahaat lmuminiin buu u idnay inay xajiyaan qaarkood maxaarim khaasa ma lahayn wuxuuna ku daray cusmaan iyo cabdiraxmaan ibn cawf midna horay buu riwaayadka qaarkood waxay ku dareen marka midna horay buu ka soo celayay midna gadaal marka la degana meel bay dejinayeen xilligii cusmaan uu qabtay khilaafada sidii un u xajin jireen xilligii cali qabtayna sidii bay u xajin jireen bal riwaayaadka ibni sacd iyo asaaniid saxiixa waxaa ka sugan xilligii mucaawiye xaata ee muhirata bni shucba kuufa iyo miirka ka ahaa inay sidii u xaji jireen wuxuu leeyahay marka iyagu waxay leeyihiin cumar baa idnay kowdhe cabdiraxmaan ibni cawf iyo ninka la yidhaahdo cusmaan ibni cafaanna way hogaaminayeen ummahaat lmu'miniinna waaba kuwii xajinayey intooda horta way isu waafaqeen intii saxaabo joogtay qof ka hadlay oo waxbaa qaldan yirina lama hayo fa kaana dalika ijmaacan bay deh weliba xilliga cumar akhirkiisii ka waday cusmaan oo dhan intii cali ilaa mucaawiya ay socotay masalada intaa ummahaatulmuminiin safrayaan ay xajinayaan qaasad maxram khaasa aan lahayn birufqatin aaminatin ay la socdaan waxay dheheen mas'aladaasi masala muran in la geliyo maaha ijmac baan haysana iyago halkaas bay ijmaacooda ka miisan alaa kulli xaal waxyaaba ibnu taymiya aad ay cuskadeen bay kamid tahay markay lahaayeen sida saxdaa dad aamina ah hadday hesho way xajin kartaa intaasa weynahay cuskadeen bay kamid tahay intaa kadib ka soco famataa wujidad goortii la helo haadihi shuruuطu shuruuطan la helo walam yudrik uusan haleelin zamanan wakti yumkinuhu ay u suuragal tahay fiihi zamanka alxaju inuu xajiye cala caadati sida caadada lam yalzamhu xajku waajibi maayo wain adraka dalika intaa hadduu haleelana lazima waa ku waajibi markii shuruudii ku dhamaystirantay wakti xaj laga gaari kara ma joogaaba haddana la dhihi haddii xajka laga gaari karo annaga waktigeena waxaa weeye wililkii zoojinki xajka iyo dalbashadii ay furan tahayna wajaba calayka ma ku waajibaya haddiiba xoolihii iyo dhaqaalihii wax iskugu kaa aadeen fiisooyinkiina la xiray hadda sidaa joogna l wakti baa la furaa waktina fiisooyinka waa la xiraa wadanka oo la galana cumuuman arbaca dilxija ilaa hamsa dilxija ugu dambaysa qof xujo in la ogolaado macanaa qof diblomaasi iyo siyaasi iyo wasiire iyo waa gaarkood laakiin asal ahaan arbaca dilxija haddii la gaaro ilaa hamsa way joojiyaan falayt xaja fiizadana wakti ka horeeyaaba la xiraaba haddii hade lacagtii aan isku soo helo waxay suusoo kay hagaageen fiizadii inay xirantay seen ku xajiin hadda xaj suuragal maaha saa darteed bu wuxuu yihi famataa wujidat haadihi shuruud shuruudii xaj ku goorta la helay buuxsanto walam yudrik uusan ka soo gaarin zamanan waqti yumkinuhu ay u suuragal tahay qofkii fiihi zamanka alxaj cala alcaada sida caadigaa xaj inuu haleelo ay u suuragal tahay lam yalzamhu xaj waajibi waayo waayo ma awoodo wain adraka daalika zamanka iyo waktigaas haddii uu soo hareero oo ka gaari karana lazima wa xajki waa ku waajibaya wayundabu waxaa sunaa almubaadaratu in lala degdega bihi bilxaji xajki walow xaq wuxuu uleeyahay atakiiru idin dhigo laakiin ha allahumaata ha ahaatee haddii uu dhinto bacda tamakuni markuu awooday kadib qabla ficlihi isaga oon samaynin maata caasiyan isagoo dambiilaa buu dhimanaya wawajaba qadaahu in la qadayana waa waajib min tarikati xoolihu ka tegay halkan wuxuu ka hadlayaa masalada koowaad xajka wujuubkiisu cala alfawri deg deg maaha markay shuruudu dhamaystiranta wuu waajibay waxaa looga jeedaa xajkaas waa lagugu yeeshay inaad u degdegta way fiican tahay laakiin qasab maaha inayna waajib ahayn waa mas'alo inay fiican tahayna waa masala masaladu inayna waajib ahayn degdegu waxay u daliishadeen nabiguba uma degdegin bay yihahdeen sala allahu alayh alih wasalam oo xajka waxaa la waajibiyey sanata tiscin qaaba sanata sittin lix ama toddobaad yiri laakiin inta la hubo sanadkii sagaalaad xajku waajib buu ahaa nabigu ma xajiyine muslimiintii buu diray abubakar iyo calina hogaamiyeyaashoodii bay ahaayeen iyagaana ka khudbeeyey oo joogay meesha haddaba hadduu waajibku calalfawri degdeg yahay nabigaa u degdegi lahaa ala salaam maadaama xajkiina uu waajibay isna uusan tegin waxay daliil u tahay markuu kugu waajiba sanadka u horeeyaba inaad baxda waajib maaha amaa inay fiican tahay fali amrayni laba sababood marka koowaad alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun culumaa waajibisay wujuubka inaad culimmada waajibisay calaa qawlihim haddaad dembigta waa dambaadi dembigaba inaad ka badbaadaa waa kow laba nabigaaba ku dhiirigeli sal slam oo yihi man araada alxaja falyatacajal ninkii xaj doonaya hadda dajiyo abu daauud baana fii sunanihi ku wariyey ibn maaja sanad xadiidkuna xadiid xasana wey walahu takiiru jubliguu xaq uleeyahayo hadduusan ka baqaynin wax calaamadoo u muuqday uusan awoodi karinayna jirin inuu dibdhiga u fura nabiguba waa dibdhigay sana alcaashira u dibdhigay oo taasica uu ka daahay sal slam ayib waa dibdhigtay laba mid wey ajaashan lama oga xaski waa kugu waajibay ko waktigiisuna waa muwasac haddaba hadalkan wuxuu ku leeyahay haddii xajkii aad dib dhigto adoo awoodi karay oo aada dhimato adigoon samaynin waa dambaabi iya dambaaba qofkii waajib ka tagaa dambaabi jiray oo qofkan muxuu sameeyey inuu dib dhiga way u bannaanayd wuxuu leeyahay mas'aladani oo mas'ale ay fii cilmi usuuli culimadu kaga hadlaan waajibka sidiisaba waa laba qaybood bictibaari waqtihi marka la ego waajib mudayar iyo waajib muwasac baa kale kala yihahdaa waajib waktiga un ku filan ee wakti kasoo hara lahayn sida soomka soomku fajarku la bilowdaa maqribkana maalintu way la dhamaataa maalinta ramadaanka hal maalin waxaan ahayn ma soomi kartaa mudayaq baa la yidhahdaayo waktigu cibaadadan loogu talagalay buu ku jaan go-an yahay waajibna waxaa la yidhahdaa waajib muwasac weeyo waktiga lagu siiyey iyo waxa lagaa doonaya waktigaa ka badan sida salaadii maqriba hadda tukanay oo kale inta maqrib iyo cisho udhaxaysa imisa salaadood oo maqribaa geli karta sharcan ay banaan tahay kama hadlayo ka wakti ahaan dhowr salaadood bay ku fillaan kartaa salaado badan sooma salaada duhurna duhur iyo casar inta udhaxaysa imisa jeer baa afar tukan karaa marar badan waktigaa ka badan waajibka lagaa rabo waajibka waajib muwasaco waxaa la yihahdaa waktigiisaa waasacoo ka badan xajku dhinac markii laga eego waajib muwasaca wey calaa hada alqawli lahu takiiru markaan dhahno cimriga intaad nooshahay oo dhan baa wakti u ah marna qadaa ma noqdo haddaan sanadkan xajiyin oo laka dambe xajiyin afar sano kadib xajido u qadayay la dhihi maaye adaa-un fii waktihi wey saas darteed waajib muwasacaana saa lagu yaqaan laakiin wakti kamida hal la sameeyo marka la yihaahdana waa mudayaq oo intaad maanta xajkan aado sanadkan laba xaj ma samayn kartid sanadkan laba xaj ma soo samayn kartid walidaalika culamada qaarkood markay dhinac ka eegeen muwasac noqday dhinacna ka eegeen ee mudayaq noqday ciriiriya bay magac saddexaad u bixiyeen oo waajibku waktiga marka la eega waa saddex bay dheheen mudayaqun muwasacun dushabahayn mid labadaba midbu wax la wadaago dhanna muwasac ka dhanna mudayaqaa muqadimada kadib baan mas'ale kale u gudbi oo mas'aladan asaaskeeda waxaa la yidhi waajibka muwasaca awal waqti ma waajibba inaad samayso sida salaada oo kale cala saxiixi waxaa la yidhi maya oo nabigu salaada marka la weydiiyey nin buuna yidhi su labadan maalmood maalinkii hore awal waqti buu salaadaha tukaday maalinkii labaadna aakhiru waqti buu mid walba tukaday ayna saailu can waqti awqaat waqti salaati ninkii salaadii weydiinaya waa kada ay ku alwaqtu bayna maa bayna haadayn labadan maalmood xiliyadaan tukana inta udhaxaysa way wakti kasta daba nabigu maadaama maalinkii dambe salaadii aakhir waqti u dibdhigay awalkii in la sameeye waajib inayn ahayn baa halkaa ka garatay saas darteed salaada dub way fiican tahay awalki inaad ka tukato laakiin haddana haddaad waxoogay dib dhigtaay way kuu banaan tahay waa macnaha muwasaca wey su-aal baa iman marka muwasaca aan dib dhigay ma shardi baa ku xihan mise kuma xirna ma halkaasay culimadu isku qabteen waxay yidhaahdeen wujuubku wuxuu sugnaadaa fii awali waqti marka shuruuda la helo ficilkiisana wuxuu waajibaa inta aan waktigu dhammaanin laakiin awalkii haddaad samayn weydo shardi baa ku xiran iyo kuma xirnaa laysku qabtay shardigaa laysku qabtay waxaa weeye bisharطi salaamati alcaaqiba ilaa aakhirka waktigii aad ku gudan lahayd inaad bad iyo nabad qabtaay waa shardi markaasaadan dambaabaynin iyo shardi maaho marna dambaabi maayaa la isku qabsaday haddaba madhabku waxaa weeye culimmadii tiri bisharطi salaamati alcaaqiba oo rag badan oo fuqahaa aimada usuuliyiinta kamida waxaa kamid a ah imaam اxaramayn oo shaaficiyada kamida ah. abulkhaaab oo xanaabilada kamida ah. almajdi ibnu taymiya oo xanaabilada kamida rag kale baa madhabkaa qaba markaase waxay yidhahdeen yamuutu caasiyan uu dambaabay sababtoo waajibka dibdhigiisa ilaa akhiri waqti loo dibdhigo wuxuu ku banaanaa bishari salaamati اcaqiba waxaa shardiga inaad aan nabad qabto wailaa uu dadejin u dadejiyey yahay qolada kalena waxay yidhaahdeen qofkan waa loo fasaxay waxaa lagu dambaabaa waajib laga tegay qofkan inuu dib dhigana jaa-is bay u ahayd weligayaba maanan maqal qofka shaksiga waxan waa u jaa-is waa u banaan yahay una ku dambaabi a waxaas ka qabatee naga daayi waana jamhuuru ahli اcilmi bifiqhi wاlusuuli sidaasan caasi noqonayn bay u badan yihin wawajaba qadaahu min tarikatihi baa waajiba in laga qadeeyana nabigeena calayh salaatu wasalaam baan ugu weydiiyey dad xaj lagu lahaa oo aan xajiyin ma ka xajiyaynaa baa la yihi markaasuu yidhi haka xajiya niyaabadaan nagu tegi doonaa insha allahu tacaala kaasi waa qaybta koobaad almustaiicu binafsihi wy mus waa ma lmustaiicu bigayrihi qofka awooda inuu qof kala dirsado isagu ma awoodo fa huwa man laa yaqdiru isagu waa qofkaan awoodin cala subuuti inuu ku sugnaado cala raaxilati gaadi qof safri kara ma aha ama da- baa u diiday oo qof waayeela wey ama caafimaad baa u diiday oo qof xanuunsan wey xanuunkuna ama xanuun marad oo guudoo hayuu noqon karaa ama marad khaas ah oo gaadiidka un la xiriiru noqon karaa dadka qaar waxaa jira hadday gaadiidba lugta saaraan intay wareeraan mantagu bilaabi wadda halkan gaari kaga qaado oo ad magaalada townkeeda geyso mar bacdu ku mantagi lahaa sii qaadanayaa jir qofku hadduusan gaadiidka fuuli karin saasaa lagu yiri ama marab caama ah ha noqdo ama marab khaasoo gaadiidka la xiriira ha noqdo qofku haddii waamada ama caafimaad daro ay u diiday gaadiidkii inuu fuuli karo lizamaanatin waa qof curyaana curyaankii gaadiid lagu saaraiyo meel la mariyana ma laha walidaalika hadda maraafiqda caamka marka la dhisayo haddaad isbitaal dhisto iyo haddaad meelo waxbarashaa dhisto shardiga koowaad waxaa lagaaga dhigi awel meeshay dadka curyaankaa ah mari lahaayeen baalkoodu meeshuu mari lahaa jaranjaradii ay raaci lahaayeen qofkan waa curyaan dee wax lagu fuula gaadiidna ma haysto cid saarto wadana ma hayo aw kibarin waa waayeel iyo da walahu maalun xoolana waa leeyahay qofkan xoola waa haystaaye isagun baan xaj aadi karin ama aw man yuiicuhu ama qof warkiisa qaadanayo oo baari u abu haysta walaw ajnabiya qofaan xigtaba u ha noqdo ummadda islaamkun kamida ah. qofkan ama xoolu haystaa ama qof baari oo dhaganugul buu haystaayo oo xerow iyo uho ugu adeegsado buu haystaa fayalzamhu waxaa ku waajiba an yastajira inuu qof kiraysto bimaali xoolihiisa xoolaha inuu qof ku kiraysta ka xajiya baa waajib ku aw yadana ama uu fasaxo lilmuiici qofkii warkiisa maqlayay fi canhu inuu ka xajiyo hadduu qof ogol inuu ka xajiyo isagu kharashgareeye uu jiro inuu qofkaa fasaxo ihahda waayahay oraba iga xaji ilmaha inuu noqon karaa waxaaba dhici karta ilmahagiyoo meeshii xajka joogoo degan inuu yahay laakiin cibaadad markuu kaa samaynaya idankaagu u baahan yahay hadaad noosha hadaad dhimatana wilaayadii idankaba isagay ku wareegeysaa saas darteed baa qof baad kiraysanaysaa qof qof inuu ka xajiyana xajku wuxuu ka mid yahay acmaasha niyaabada iyo wakaalada gasha nabiga gabar baa u timi sala allahu alayhi wasalam waxay ti rasuulka ilaahay hooyadii baan gabad adoona ku sadaqaystay ko hooyadina way dhimatay laba waxaan aniga inoo dhexlayana ma jiro wuxuu yihi ajirkaagii waa la aqbalay maalkaagiina wuu kuu soo noqday oo xaaladda keliya wax kaa baxay inuu kugu soo noqda la ogol yahay ijbaaran la htiyaaran qasab bay kugu taho bilkigaaga qofkaad xoolaha ka dhexlaysa markuu dhinto automatic bay milkigaa ugelaysaa baryo maaha xoolaha dayacaadooda inaad ka ilaalisan ayay waajib kugu tahay kadib waxaa rasuulka ilaahay o hooyaday way dhimatay soom baana lagu lahaa markaadi suumi canhaa ka soo waxay tihi inahaa lam taxuja qad weligeed ma xajiyin ee maka xajiyaa markaasu wuxu xuji canhaa ka xaji ka soon oo ka xaji sadaqadaadina waa waa kaa aqbalay neefka gabadha addoonta kusoo noqotay waxaa kaloo nabiga la weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam gabadh intay u timid rasuulkiina aabbahay waxay tihi xajki baa ku waajibay shaykan kabiiran laa yastaiicu an yastawiya cala raaxila waa waayeel aan gaadiid qaban karin makaa xajiyaa markaasu waay nacam haa ka xaji waxaa kaloo nabiga la weydiiyey rasuulka ilaahayow waabahay waayeel wey weeyo xaj iyo cumre iyo gaadiid soorama karo markaasuu yihi xuja can abika wactamil ka xajiyo ka cumrayso intaasoo dhan waxay tilmaameen qofkii aan xajihi karin waayeelkii haddii la sheegay kii xanuunsanaan waa lamid eh, in laga xajinayo wayajuuzu waxaa banaan an yaxuja canhu inuu ka xajiyo taawucan sunno ahaan aydan sidoo kale sidoo kale qofku qof kale inuu sunno ahaan uga xajiyo way banaan tahay xajka faradkaana qof waa laga xajin karaa taawuc iyo sunnana waa laga xajin karaa xajka iyo cumraduna isku mid weeye waxbaba kala duwana waxaana tilmaamaya mar hadduu xajkii faradkiisii laga gudan karo kadalika nafligiisina waa laga gudan karaa qiyaasan bay leeyihin aaaar iyo axaadiidna waa ku yimaadeen dacf ku jiro walaa yajuuzu ma banaana liman qofkii calayhi waajib ku yahay fardu islaami islaamka faradkiisii qof lagu leeyahy o intiisa ka xajiyin an yaxuja inuu ka xajiya can gayrihi qof kale adigoo taadiiba aan xajiyin inaad qof kale ka xajido ama taawucan ha noqoto ama biujratin ukalaystay ha noqotee lama ogola nabiga ala sl adika abu daawud iyo keyrka ibn cabaas ka wariyeen baa wuxuu arkay xajka iyadoo la joogo nin ordayoole labayka can shubruma labayka can shubruma laxusul dubaya ilaahu shubrumaan ka xajinaya camalka nusuga ka gudanaya nabigu wuxuu yeedha man shubruma shubrumuhu waa iyagu wuxuu hubsanayaa shubrumuhu ma isle isagaa isagoo qof kale ila isaga is magacaabi karaa qof miya markaasuu wuxuu yihi ahun lii aw qariibun lii midkood buu yihi walaalkay weeye ama qofaan xigtanahay wey markaasuu wuxuu yihi adu ma xajiday taada ma ka xajiday markaasuu yihi maya wuxuu yihi xuja can nafsika uma xuja can shubruma horta taada ka xaji kadibna shubruma ka xaji qof xaj lagu leeyahay marka inuu qof kale iska hormariyo qof kalaan ka xaji yihaahdo lama ogola wax kasta oo keenayana taa waa qofkii ficil ahaan u tegaya waxaa hadda inagu soo baxday waayahan dambe mas'ala mas'aladan farac ka ahoo shabahda su-aasheeduna nagu badatay in badanna soo noqnoqota waxaa weeye xaj xajkii maalka ahaa wey qofkani maalkii waan awoodaa laakiin wax aniga uun xajka iga bixin karaan hayaa aabbe iyo hooyo ma karaa anugu intaa iska joogo mise ma mise ma banaana masalada wey masalada su-aasheedu soo noqnoqoto masaladaasi laba arrimood aan idinku baraarujiya marka wadaadka la weydiinayo waxay ku xihan tahay madhabkiisu alxaju cala alfawri miya mise alxaju cala taraakhi hadduu alxaju cala taraakhi qabo de sanadkan waxba gaar caynan waajib kuguma hayn inaad xajido wabittaali mubaasharatan qofka waad xajisiin kartaa waalidka alxolaha waad siin kartaa marba hadduu qabay cala taraaxi calaa madhab shaaficiyati wa aakhariina masaladaas qolada iyagu asalkoodiin bay ictimaadi ay ku sarayn markii horeba adiga sanadkan inaad xajida mawaajib bay kugu ahayd maya waa dib dhigi kartay haddaa dib dhigi kartayba inaad xoolo qof siiso uu ku xajiyo maxaa diidaya wax diidaya ma jiro waayo waajibaad gudan lahayd ood hadda u socoto o iskaa hor istaagay ood kaharitaankiisa ku dambaayi malaha qolada calalfawri qabta baa mas'aladu ku soo hari qolada xajka calalfawri shuruudu markay dhamaystirantay zamanaad ku gaadhana aad heli karto ood xajiyi karto waxay ku dhahayaan xooluhu ma hadday qaybsami karaan adiyo waalidkaba waa banaanta inaad siiso waayo aniga xajkaagu waalidaa wax siisay ee u diiday kuma xirna haddayna qaybsami karin yaktalifuuna sidaa laba isugu qabtaan qola tiraahda waalidka lama siin karo qofna lama xaji siin karo sababtoo adiga ah waajib mutacayin buu kugu noqday fi hadihi sana inaad tiraahda anaa qof ka xajiy iyo xoolihii baan qof siinoo waan hadhina bimacnan waaxid wey saas darteed hadday saas tahay wax adiga kugu caydoobay waad iguma tanaasuli karti halkaasay marayaan qayb kamida ah waxay leeyihiin mas'alada nasku waa qofki isagu ficlan u tegey amaa qof xoolo bixiyey oo min baabi biri ah oo waalidkuna xaq ku leeyahay iyadu baabkaas soo geli mayso qiyaaskani yadcufu awaamirta nusuusta waalidka aacadiisi iyo birigiisaa martay qiyaaskani laa yaqwa calaa mucaaradatiha inuu ka hor yimaada ma awood min haada baxri bay fataawada wadaadadu maka waa diri kara maya diri kara ha wallahi ni wadaadadii baadna qastayo dil culimo qastay baan nahay buu dhihi waxaan laga yaaba ninka aalibka mubtadiga ah in usuusha fatwadan lagu kala duwan yahay garanaynin inuu maalinna tan dadka u fatwoodo maalinna tan u fatwoodo de meesha la isku haystan isagu meesha la isku haystan warkeed ma hayo walaa an yatanafara inuu sunnaystana ma banaana oo adoo xaj waajiba laguu leeyahay mid sunno aan aadi inaad tidhaahdo oo xaj baan niyooday sunno aad tidhaahdo waxba lagaa yeeli maayo walaa an yaxuja inuu xajiyo nadran nadar inuu xajiyo walaa qadaan inuu xaj baan qadaynayo kii nadarka aan guda yihaahdana lagama ogolo fayaxuju awalan marka u horeysa wuxuu xajiyaya alfarda faralka wa bacdahu waxaa ku xiga alqadaa waa ku xiga in kaana caleyhi hadii lagu leeyahay wabacdahu nadru nadar baa lagu kuxiga in kaana hadii uu nadaru galay jiro wabacdahu naflu aw niyaabatu markaa inta ka dambaysa xigta buu sunno niyoon karaa ama qof kale ka xaji karaa fain gayara haada tartiib kala horeysiinta hadduu qofkii bedelo oo adoo xajkii lagugu leeyahay baa qof kale inaad ka xajida niyooti labaykaa tiri oo xajkii baan isku tuurtay fanawa taawuca buu niyooday maala sunaad niyootay waajibkiina maadan samayn aw inadra maala ama nadar buu niyooday ama niyaabadii baa lamida wa alayhi fardu islaami faradkiiy waajibkiiy xajka islaamka islaamkana waa lagu leeyahay lagat niyatuhu niyadiisu laqwi way wax kasoo qaad male wawaqaca wuxuu dhacayaayo u guntamayaa can xajati islaami xajka islaamka waqis calayhi masaailka kale furuucdan ka qiyaasa qofkii qadaa niyoodiyo qofkii niyaabo niyoodana masaladaa raaci masaa'il waxaa jira fuqahadu ay yidhaahdaan hadduu waxa niyadani aada cibaadada niyootay ay khilaafto khilaaf cad sidii sharcigu ahaa waajibiyey maxaa lagu samayn horta sidaad niyootay noqon mayso sidaad u niyootay noqon mayso ayib maxay noqon labaan u kala qaadaynaa niyadan iyo camalka cibaadadeed gashay wej kaleoo sharci ama lagu tasxiixin karaa mise laguma tasxiixin karo haddaan laguma tasxiixin karin camalkaagi iyo niyadaadiba baatil weeye waxba kama jiro haddii lagu tasxiixin karo oo camal sharciga waafaqsan loo bedeli karo inqalabat way gadoomaysaa cala almadhab culamada qaarna waxay yidhahdeen batalat lianna tan inay u gadoomaysana maadan niyoonin tan kalena sharcan bay khilaaftay waxaa kamid a masaa'ilulxaji baa ka mida masaladan keliya maaha xajku biluu leeyahay bilahaasuu guntamaa bisha ramadaan kuma jirto waa shawaal iyo dilqacda iyo qaybta hore dilxija la xirtaa haddii bishii ramadaan labayka xajan aad tiraahdo waa adigoo duhur takbiirsaday aan soo gelin salaad aan soo gelin maqribaan qoraxdii dhicin farda almaqribi allahu akbar haddaad tidhaahdo dararkaa ma asaxaya maya waa niya mukhaalifa lisharci niyo sharcigii khilaafsan wey waqtigeedii bay ka hormartay tan salaada iyo tan xajka aan sheegnee fi ayri ashhuri xaji aan xiratay ayib ma jiraa camalkaa faradkaa camal shabaha oo sunno ah oo loo tasriixin karaa ma jiraan waxaan leenahay mararka qaarkood ha haddii qabla ashhuri lxaji aada xirato cumradaa xilligaa banaan camalkana asalka daahirkiisii badan waa iswaafaqsan yahay fa fi lmadhabi inqalabat cumratan cumraa ku xirmaysa leanna laba mid weeye ninka niyadiisa in la ilgayo la tuuro iyo in la icmaaliyo macno loo yeelay niyadiisii cibaadada in la macneeyaa ka khayr badan waxaana yar dugsanayaan aada uguma caddeeya icmaalu lkalaami awlaa min ihmaalihi salaadii waxay yidhaahdeen subaxoon la gaarin haddaa intaad allaahu akbar tiraahda cinda bacdi ahli lcilmi incaqadat naafilatan salaad suntaa ku xirmi salaad sunna isu bedeli lianna farabkii ma guntami karo sharcigu khilaafsan yahay taصxiixiina waa mumkin oo la taصxiixin karaa laakiin qabla اmgrib haddaad salaad mgrib niyootod allahu akbar dhahdo suno ma noqon kartaa maya waayo suno nahaaroo saddex ragcadoodaba jirto sharcanna waxay yidhahdeen qaarkood lama taصxiixin karo soo loo taصxiixiya ma laha fabaطala marka si loo imaaliya haddii la waayo maanaa asalka qaacidadaas bay mas'aladan soo gashay saa darteed qofku hadduu farad niyoodo qada ah, ama nadar niyoodo ama niyaabo niyoodo ama tatabuc niyoodo isagoo xajkii lagu leeyahay niyadaasi lam tusaadif maxalan qaadiran qalbi iyo waaqic aqbali kara kumaynan aadin saas darteed iyadu ma socon karto tu sharciga muu tasriixin karnaayo faralkii isaga ahaa haa waqacat can xajati islaami walaaqas niyatdiis hore halkaas asalkaasi hoosgeliyeen ee khilaafkii ka jira tasiilkaas baa masaailkan tafriica culimada iyo madaahibta iyo fataawada idin soo mari doona waqis aleyhi intaan uga qiyaaso wayajuuzu lixraamu wujuh lixraamkii buu galay marka caawa halkaas isaga dheedaynaa a sal s subxanka allah bihamdik ashhadu an la ilah illa anta astaqfiruka atuubu ilayk